kastooo kamida afartaas caaqilna waa u isticmaali kartaa kayru caaqilna waa u taqulu waxaa leedahay fii ayin yucjibunii waxa i cajab gelinaya ayun ninkii qaama istaagay waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat almushtaraka damiiru sila damiirka silada ahana fahamsiina waxaa loo isticmaalay ismawsuulkana nas iyo mushtarak dhammaan waa wada mabni ayunta marka laga reebo ayunta iyada waa mucrab ilaa hal xaalo un yucjibunii waxay cajab gelinaya ayu ninkii qaama istaagay huwa ninku jumlada marka qaama jumladaasaa siladii caa'idkii waa faacilka qaama oo huwa ah isagaa na tusay caa'idkaasu ayunta in loo isticmaalay mufrad mudakar ah wa ayun gabadhi ayay cajab gelinaysa qaamad istaagtay ayun qaamad ficil iyo faacilkaas ayaa siladii faacilku waa hiya oo damiir oo damiirkaas oo faacilka qaama ah kanna fahamsiiyey ayun in mufrada muanafaha loo isticmaala wa ayun labadii ninaya cajab gelinaya oo qaamaa istaageen ah, qaamaa waa ficil iyo faacilo aliftaa faacil ah aliftaas oo faacilka ah caaidkii ah jumladaasaa ah, siladiy jumladaasaa siladiiyo aliftaa caaid caaidkaasaa na tusay ayun in laba mudakara loo isticmaalay ayun wayucjibunii waxay cajab gelinaya ayun labadii gabdhood oo qaamataa istaageen hadda qaamataa waa ficil iyo faacil iyo taadu taniis qaamadu waa ficil taadu taniisa ku xigta oo tuseeda faacilku inuu mucanaf yahay aliftuna waa faacil jumladaasaa sila waa ah ayunta caaidkii waa alifta alifta caaidka ayadaana tustoona garansiiday in ayunta loo isticmaalay muanad ah waayun wayucjibunii waxay cajab gelinaya ayun nimankii badnaayoo qaamu istaageen ayun qaamu qaamu waa ficilya faacil jumladaasu waa silo wowda caaidkiya wowdu waa midana garansiday ayun in niman badan loo isticmaalay waayun wayucjibunii waxay cajab gelinaya ayun dumarkii badnaayoo qumna istaageen qumna waa ficilya faacil nuun niswadaas oo faacilka ah, ah iyo iyo qum oo asalkeedu ahaa qaama ficiliga faacilkaasaa silad iyo caydkiina nuuntaa nuuntaana na garansiday ayunta in loo isticmaalay jamaaca dumar ah sawaaun waxaa isku mid ah kaana alqaa'imu midka istaagay inuu yahay caaqilan mid wax garanaa ow xayawaanan ama xayawaan aan wax garanayn inuu yahay waa isku mid xayawaan aan wax garanayn xayawaan aan wax garanayn aan wax garanayn وأmا al faإnahaa al takunu waxay noqotaa isman ismkaasoo mawsuulan sila loo yeelay goorma idaa daklad markay gasho calى smi الfaacili aw calى smi الmafcuuli al goormay noqotaa ism mawsuul mar walba maahan meeshaad al ku aragtaba ism mawsuul ha u qaadan al ism mawsuul waxay noqotaa waa markay gasho ism faacil iyo markay gasho ism mafcuul ism faacil ism mafcuulna sarfigaad ku baran kitaabkaana waa kugu imaanaya insha allah haddi alla laakiin sarfiyaad uga dheregteen ah, ism faacil iyo ism mafcuul marka asha ku jirta ism faacil iyo ism mafcuul midaas way ism mawsuul laakiin xataa midda sifo mushabaha ku jirta maaha ism mawsuul ismu tafdiil midda ku jirta maaha asmaada jaamidkaana warkeed bada marka waa midda ku jirta ism faacil ism mafcuul haddii ism faacil la yidhaha amilatu maalaqa waa ku jirta oo ism faacil wey amilatu maaqla laftigeeda wa ama al al fa inahaa al takuunu waxay noqotaa isman ismkaasoo mawsuulan sila loo yeelay goorma idaa dakhalat markay gasho can smi faacili aw can smi mafcuuli waa markay gasho wadaalika tusaalihii ashio ism faacil gashay kadaaribi oo kale wey kii garaacay adaaribi macnaheedu waxay tahay aladii kii daraba garaacay ay la mid tahay ashaasa man aladii daaribna wuxuu la mid yahay daraba oo ficil maadiyu la mid yahay wlmatruubi ay aladii duriba ay lamidta wlmatruubi kii la garacaad leeda kiida aad dhahaydaa waa asha ku jirta wlmatruubi kii la garaacay marka asha isim mawsuul ah daarib waa isim faacil faacilkiis waa huwa jumladaasaa sila ah caaidkiina waa faacilka ila isim faacil inuu faacil qaato waa soo ogaan faacilkiisuna uu ka mid yahay kuwa jawaaska loo asturo waa naga soo ogaan almatruubina ay faacilu qaadaa ila isficil majhuula laga keena nin is mafcuul walaa ficil majhuula laga keena naaib faacilu qaadana marka waxaa leedaha aslu waa bimacnaa alladi madruub oo ah ism mafcuul iyo naaib faacilka oo damiirkaa jumladaasaa sila marka qaacidadu waxay tahay alwaصfu maca marfuucihi kalmufradi ilaa waa goorma alwasu maca marfuucihi almustatili kalmufradi ilaa silada xaaladaas oo ism mawsuulka uu silada u yahay kaliyaha laga reeba ah, xaaladaas oo ism mawsuulka uu silada u yahay xaaladaasaa laga reebaa xaaladaas waa laga reebaaho waxa weeye markaas jumle camalu ka dhigan yahay xagga marka laga fiiriyo inuu sila noqona marka madruur naayo faacilu qaadana waa isaga kuu fasiray eydu tafsiiriya la yidhaha wuxuu hadda fasira addaarib wuxuu yidhi ey alladii kii daraba garaacay marka alladiidu waxay tafsiir u tahay ashi darabana waxay tafsiir u tahay daarib awiladii kii duriba la garaacay alladiidu waxay tafsiir u tahay asha oo almatruubi ku jirta duribana waxay tafsiir u tahay matruub oo kutusaa ficil majhuula in laga keenay ونحو إن المصدقين إن المصدقين رجا وح صدقيست والمصدقات يا دمرك وح صدقيست marka ashaas waxay ka dhigan tahay aladiina almusaddiqiin asha ku jirta aladiina ay ka dhigan tahay almusaddiqaatina asha ku jirta waxay ka dhigan tahay allaati yaa ma baraya asha iiri hadda almusadiqiina almusadiqiina asha ku jirta waa alladiina halkaan ka aragnay musadiqiina jamc faacilkii waa hum ah, caybkaasa u laabanaya marka ashu alladiina wey ah, alladiina ay ka dhigan tahay alladiina tasadaquu ay la mid tahay wlmusadiqaat asha ku jirtana allatii allatii tasadaqna oo kale waay almuadiaata jam nasalim sooma jeedo marka waxa weya faacilku waa huna waay huna waa huna wasaqfi saanqaafkiyaan ku dhaartu ilah yidhi waa cirkaa naga sarreeya wasaqfi saanqaafkiyaan ku dhaartay saanqaafkii almarfuuci oo la kor yeelay hadda fiiri almarfuuci waa ism mafcuul almarfuuci ee la kor yeelay huwa saanqaafka marka asha ku jirta bimacnaa alladi way almarfuuci isi mafcuul ah iyo naay faacilka oo huwa jumladaas asilama walbaxri badiyan ku dhaartay uu ilaah yidhi badi almasjuuri oo la huriyey almuqadi ee la shiday amase almasjuuri almamluu'i ee la buuxiyey badi oo la shiday oo badaha caaqiro dhammaan waa la shidaa kaasaa naar laga dhiga dhammaan ta la shido sidaas wey badi la shiday wey almaskuri almaskuri marka alladii sujira wey almaskuri marka alladii weeye af maskuurna bimacnaa sujir wey oo ficil iyo maayo faacil wey ficil iyo maayo faacil wey وأmا du du فkاaصة فhiy dudu khاaصة waxay kاaص ku tahay biluqaةi dy dy waa qabiilo min alcarab ka mida ah waa qabiilo carabta ka mida oo day nin laydhaah loo nisbeeyo oo reer ximyar ka mida وأmا duu فkاaصة fahiy khاaصة waxay khaaص ku tahay biluqaةi day carabta kale ismawsuul uma isticmaalaan taquulu reer dayi waxay leedahay jaaءanii waxaa isoo gaaray jaaada markay mafcuulka qaadato bimacnaa wasla laga dhiga bimacnaa wasla jaaada markay mafcuulka qaadato jaaani waxa i soo gaaray duu ninkii qaama istaagay duudan maanta bimacnaa aladi wey maxaana tusay faacilka qaama qaama iyo faacilkeeda jumladaasaa siladi iyo caydkiina waa faacilka qaama waduu gabadhii qaamad istaagtay duudaanu bimacnaa allati wey hadeer yaana tusay faacilka qaamad oo muanadka waduu labadii ninoo qaamaa istaageen waduu labadii dumarkaayoo qaamataa istaageen waduu raggii badnaayoo qaamu istaageen waa du dumarkii qubna istaageen reer dayaa sidaas u isticmaala wa amaa da da fa shardu kawnihaa daada ahaanshadeeda shardigeeda mawsuulan ay ahaato an yataqadama waa inuu ka hormaro korkeeda ma alistifaamiya ayada ma waa inay ka hormarto da marka ismawsuul laba shardiya leeda labada shardiba matniga idin laba shardi ay leedahay labada shardi matniga indhiga shardiga koowaad waxay tahay waa in deeda ay ka marto ma istifaamiya ama mal istifaamiya shardiga labaadna waa inaan la ilayn daada waa inaan la ilayn ilaynta macnaheedana isagaa keenaya matnigu fa shardu kownihaa dheh wa amaa daa fa shardu kownihaa daada ahaanshadeeda shardigeeda mawsuulan ay ahaato an yataqadama waa inuu ka hormaro calayhaa zaada ma maadaasoo alistifaamiyatu istifaam loo nisbeeyey naxw yas'aluunaka nabiga subano waxay ku weydiinayaan maa muxuu yahay daaki yunfiquuna ay bixinayaan maada waa ismu istifaam ma maxee daaki uu yahay daaduna waa bimacnaa aladi maada waa ismu istifaam waa mubtada fii maxali rafcin daaduna waa khabarkeedii markaasay daadi ism mawsuul weeye waxran fasilo yunfiquuna waa ficil iyo faacil waa siladii caaidka ah wey waa maxduuf yunfiquunahu waay yunfiquunahu ah. yas'aluunaka waxay ku weydiinayeen nabiga subanow maa waa maxay daaki yunfiquuna ee yunfiquuna ay bixinayaan marka daadaasu waa bimacnaa aladi shardigeediina waa haysataa o amase man waa inay kala marto mancad istifaamiyat oo istifaam loo nisbeeyey ma istifaamiya ama man istifaamiya naxwo man waa kuma daaki jaaka ku yimid man waa kuma waa ismu istifaam waa mubtade daaduna waa ism mawsuul bimacna aladi ah, waa khabarkii jumladaas waa dhacday jaaa ficil wey faacilkiina waa huwa damiir mustatir jumladaasaa silaan daaduna inay mufrad mudakara ku dhacayda faacilka jaa kutusa caaidka kuu cadayna man waa kuma daaki jaaaka ku yimid shardigii labaad waa kanaa oo daada markay ismawsuul noqoneen walaa takuuna daadii waa inaysan noqon mulqaatan mid la laaqi yaroo la macno tiray wa allaa takuuna daa daadii waa inaysan ahaan mulqaatan mid la macno tiray see loo macno tiraa bian yuqadara waa in la qadaro tarkiibuhaa daada la korsiinteeda maca maa la korsiiyey marmara waxaa laga soo qaada maada istifaamiyada iyo daada hal ism inta la iskorsiyo labadooda hal ism laga dhiga tusaale naxw maadaa shaygee sanacta samayda ir maadaa shaygee sanacta adugu aad samayda marka maadaa oo iswaata waa mafcuul muqadama oo ismu istifaam maadaa aad leedahay isku qabo kala qaadi maysid maadaa shaygee sanacta adugu aad samay shaygaa samay muxuu ahaa saasa leed marka maada waa mafcuul mqadama sanactana waa ficil iyo faacil sanactana waa ficil iyo faacil siladii waa jumladaas aidkii waa maxduuf sanactahu maada sanacta ad leeda labadoodaa laysu qabanaya sidaasaad leeda marka cayd lama bahna cayd maxaa keenay waaba ismu istifaami maadaa sanacta wax aaid la yidhah lama baahna ilaa mawsuulba meesha ma yaallaba mawsuul waxa la yidhaha meesha ma yaallaba maadaa shaygee sanacta samayda wey sanactahu maaha maadaa shaygee maadaa ismu istifhaamin mafcuul bihi muqadam mabniin cala sukuni fi maxali nasb sanacta ficlin wa faacilun khalaas waa dhamaatay mawsuul meesha ma yaallaba iyo jumla sila mina iyo waxaad fanina lama arko laakiin haddaad kala qaadoo tidhaha maa shaygee daa kii uu yahay anatahu ah, anata marka mulaad a laga dhigay hadii la idhaha maada shaygee hadii la yidhahdo maxayna fiiri markii hore maada keligeed aan dhahayni maa shaygee ah. hadda daadii maadia lagu daray macno kaanana lama siin maadaa shaygee al marka maadii iyo daadii oo iswata a iswisifaam laga dhigo khalaas marka wax macnaa daada looma yeelin marka shardi waxaa markay ismawsuul noqoya waa inaan la ilayn ilqayntana waa in laga soo qaado maada oo issocota hal ism wuxuu yidhi shardigii labaadu kuu sheegaa waa anlaa takuuna daa waa inaysan noqon mulqaatan mid la macno tiray bian yuqadara see loo ilqaynaa kuu sharaxa bian yuqadara waa in la qadaro tarkiibuhaa daadii la korsiinteeda maca ma maa la jirkeeda la korsiiyey wadalika tusaalihi naxwu maadaa shaygee sanacta samayday idaa qadarta oo markaad ka soo qaado maadaa isman isimka waaxidan keligiisa isimkao murakama la iskursiiyo ism hal ismaad ka soo qaade wa taftaqiru waxay u baahnaaneen almawsulaatu mawsulaadi alsmiyatu dhehe mawsulaada ee u baahan silada iyo cadda oo midda ismiga sharxna waa kuugu daraa maxaa yeele ayadan baan ka hadlaynayba wa taftaqiru waxay u baahaan waxay u baahnaaneen almawsuulaatu mawsuulaadda kulluhaa dhammaanteed mawsuulaadda ismiga wey almawsuulaat alismiya kulluhaa dhammaanteed waxay u baahane ilaa silatin silo siladaasoo muta'akhiratin ka gadaal martay canhaa mawsuulaadda marna kama hormari karto siladu kama hormari karto ismawsuulka waa inay ka dambaydo waa shardi siladaasoo mutaakhiratin ka gadaal martay canhaa mawsuulaadda iyo wcaaidin caaid labadaasay u baahnaaneen ila mftaqra ilaa silati waaidin waa ti la soo yiri wa taftaqiru waxay u baahnaaneen almawsuulaatu mawsuulaadda mawsuulaadda alismiyatu ismika loo nisbeeyey kulluhaa dhammaanteed ilaa silatin silo siladaasoo mutaakiratan canhaa mawsuulaadda ka gadaal martay waa waajib inay ka gadaal martay iyo wacaaidin caaid labadaasay u baahnaaneen wa silatu siladii imaa jumlatun inay tahay ow shibwa inay tahay labadaas wax ka dhexeeya male silo wax kale ma noqon karto ama waa jumlo ama waa shibljumlo jumlo marka la yidhaahdo waa labo waa ficil iyo faacil ama ficil iyo naabi faacil waa isku mid hal xaba ka soo qaado ficil iyo naabi faacil ama waxaa tiraa ficil maca marfuucile marka ficil maca marfuuci markaa tira maxaa kuu soo gelaa waxaa kuu soo gelaa ficil iyo faacil ficil iyo maay faacil kaana iyo akhawaadeeda isimkoodii ah, waa iskula waxaa dhan waa ficil maca marfuuci waxaa tiraa ficil maca marfuuci marka ficil maca marfuuci muxuu noqon karaa ficil iyo faacil waa noqon karaa ficil iyo maay faacil waa noqon karaa kaana iyo isimkeedi qabarkeedi waa noqon karaa ilaa kaana isimkeedii waa marfuuci nuuca labaadoo jumlada waa mubtade iyo qabar haddii la yara mubtade iyo qabar waaa isla soo waxaa kaloo soo gelaya ina iyo ismkeed iyo abarka ah, ila asalka mubtadi abar ahay ah, waa kugu jira intaas jumla laisku yidhaha marka jumle ismiya jumle ficliya la kala yidhaha jumladu hadday ficil ka bilaabato maxaa leedaha jumla ficliya hadday isim ka bilaabatana jumla ismiya marka ficil maca faacilihi ficil maca naa'ibfaacil taana isimkeed khabarkeed kuwaas maxaa la idhahdaa jumla ficliya ah, ilaa ficilay ka bilaabanayaan mubtade maca khabari ina ismkeeda khabarkeeda taasna waxaa laleeyahadaa jumla ismiya jumladu waa labadaas haddii laidhaha shibl jumla weligaa meeshaad ku aragto shibl jumla waxaa loola jeedaa daraf iyo jaamijruuf ilaa halkan maahan marka sila laga hadlaa saddexaa loola jeedaa marka isagaa kuu sheegaa matnigu kuu dhiga marka baabkan la joogo sila laga hadlaa shibl jumla saddex waa laakiin inta kale markaad maqasho shibl jumla waa labo waa daraf iyo jaamijruuf faljumlatu jumladii maa shay weeye barakada iska kora min ficlin wa faacilin naxw halkaas wow male naxw waa naxw maaha naxw jaaa aladii kiyaa yimid qaama abuuhu aabbihiis u istaagay jaa ficil maadi wey alladii waa faacilkii silana waxa wey silay u baahanta alladiidaas ila waa is mawsuule qaama waa ficil abuu waa faacil waa asmaa sita wowdaa lagu rafciyey abuu mudaafaaduna mudaaf iley jumladaasaa siladii ah qaama abuuh caaidkiina waxaad mudaafulehi iyo wa qawlihi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sare ilaah u yihi alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alladii allibaa maad u sugnaatay sadaqanaa noogu run sheegay wacdow ballanqaadkiisa alxamdu waa mubtada lilaahi jamjuurka qabr alladii waxaa laga sifaynaa lilaahida sadaqa waa ficil maadi faacilkii waa huwa oo damiir mustatira ah, oo alladiida u laabanaya naadu waa mafcuul bi ah. naada fiiriyo weligii ficil markaa naa la socoto haddii sukuun ka horeeyo waa fii maxali rafci haddii fatxa ka horeydana waa fii maxal nasbin waa mafcuul ah. xarakadaa lagu kala do sadaqnaa markaan idhahno faacilay noqon sadaqanaa haddaan idhahnana mafcuul ah. marka xarakada ka horeyda naada fiiri li sukuun ka horeeyo waa faacil ama waa naabi faacil waa fii maxali rafci haddii fatxa ka horeydana waa mafcuul waa marka waxaad tidahdaa sadaqanaa waa ficil iyo faacil iyo mafcuul bihi waa mafcuul ficilka laba mafcuul qaadana mafcuul awalkii waxdana mafcuul haani jumladaas ayaa ah silat mawsuul caydkiina waa faacilka sadaqan wada mudaaf haada ka damida mudaaf ilayhi w aw amase waxaad tidhaahdaa maa shay weeye soo qadar intaas faljumlatu maa tarakaba haddana intii oo kale soo qadaro ow amase aljumlatu jumladu maa shay weeye tarakada iska koray min mubtadain waa khabari mubtada iyo khabar naxwu jaaa aladii kii ayaa yimid abuuhu aabihiis qaa'imun mid taagan uu yahay hadda fiiri jaawa ficil maadi alladii waa faacil jumladaas xagga dhig alladii waa isma usul silay rabtaa abuu waa mubtad waa asmaasita wowdaasa lagu rafki abuu mudaaf hada mudaaf ilayhi qaa'imun waa khabar mubtad jumladaas mubtadaha iyo qabarkaa a ah aladi sila u ah caaidkiina waa mudaaf ilayh abuuhu midkaas ku jira abuuhu midka ku jira jumlada marka oo noqonayda jumlada oo silada noqonayda shardi waxaa ah an takuuna khabariyatan jumla khabariya waa inay noqoto jumlo khabariya xaal la yidhaha marar badana arki doonta jumlo khabariya waxaa la yidhaahdaa maxtamala sidqa walkadib fii nafsiha min kayri nadarin ilaa qaa'ilha waxaa kuu dhigaya sharaxa faljumlatu markuu yidhi faljumlatu markuu yidhi waa kan ku daray oo ku yidhi shardi waxaa an takuna khabariya sharduhaa an takuna khabariya ah, jumlada shardi waxa waa inay khabariya tahay maxaa la idhaha jumla khabariyaa ay muxtamilatan lisidqi wاlkadib fii nafsiha min kayri nadarin ilaa qaa'ilha iriya jumlo khabariya waxaa la idhahdaa jumlada marka lagu dhawaaqo la dhihi karo waa run la dhihi karo waa been ayadoon la fiirin cidda tiri kan yidhi ayadoon la fiirin laakiin kalaamkan inuu runna noqon karo tarkiibka noocaasa beena noqon karo mid kan yidhi la fiiri ma kan yidhi haddii la fiiriyo mar runnimadiisu in la gooyaa waajiba maalan allaaba yidhi ma waxaa la yidhi yaa la dhihi karaa been ama rasuulkaaba yidhi ah, marna in la inuu beennimada la qadciyo weeya ibliisaaba yidhiba maalan marka ha fiirin qaacilka ee tarkiibka fiiri waxaa jira hadal aan la dhihi karin waa been haddii tarkiibka la fiiriyo iyo hadal la dhihi karo ah. hadda maala haddaan ku idhaahdo qadima caliyun maala caliya safaru ku maqnaa qadima caliyun run waa run waa la dhihi kara waa beena waa la dhihi kara maxaa yeelay inuu yimid iyo inuusan dhimaan labada waa dhici karta soo maa qadima almusaafiru ani amase qadima caliyun waxaad dhihi kartaa sadaqta oo kadabta qofka fiirimayo waa qof hunlooma iyo midna laga fiirma ee tarkiibkanu sida ma noqon karaba laakiin fiir haddaan ku idhaahdo maalan waxaan ku idhi ishtarayt waxaan ku idhi bictuka maalan badeecan kale gada bictu haada tawba bidirhamin aan ku idhi bictu haada tawba bidirhamin beenaad sheegtay ma la dhihi kara eh, maya kaasiisa maya waa kaasiisaa imaan kartee beenaad ii sheegtay meesha qabar ba mota wax lagu qabriba may marka beenaad sheegta ma soo geli karto ah, maalan qofkan maradaana lagu korkortobay soomaa haye iga gad markaas waxaad iga sidaa hal shilin markaasuu yihi bictuka bidirhamin eh, been ma noqon karto inshaa layha jumlada noocaas ah, inshaa layha marka jumlo khabariya waxaa la dhaha jumlada runa noqon karta beena noqon karta iyadoon qofka yidhi la hebelaa yimid hebel waa safray hebel waa dhintay hebel wiila u dhashay hebel gabara u dhalatay jumlooyinkaasi waa la maxaa la ihahdaa jumla khabariya jumla khabariya waa maxay maxtamala sidqa wاlkadib fii nafsiha min kayri nadarin ilaa qaa'iliha jumla khabariya waa noocaas laakiin inshaaiyadu saas maaha waa qowlihii ilaahay qowlkiisoo kale weeye tacaala ilaa waa sanay jumle oo ismiya oo khabariyaho noqotay silo jumle iyadoo jumle ismiyaho noqotay silo alladii nabagi camma yatasaaluna ka horreeda camma maada istifaamiyada calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah hadday gasho xaraf jeer hadduu galo alifta waa laga gooya ma oo istifaamiyaa xaraf jeer geli alifta waa la jaraa camma aad leedahay de ma ay ahayd laakiin an aa gashay sooma an aa gashay an nuuntu waa reeban isku idqaam marka camma shaygee yatasaa'aluuna ay gaaladu wax iska weydiinayaan alladii ama ah, caninaba ilcadiimbe caninnabai khabarkiiay wax iska weydiinayaan khabarkii alcadiimu weynaa war weyn qiyaamaa dhaca waa war weyn ah, war fudud ma caninnabai ah, khabarkii ama warkii xaggiisay wax iska weydiinayaan warkii alcadiim ee weynanka badnaa aladii warkiiya wax iska weydiinayaan marka aladiida ah, waxaad ka sifaydaan naba aladii warkiiya wax iska weydiinayaan gaaladu hum gaaladu mukhtalifuuna kuwa isku khilaafsan ay yihiin fiihi warka dhexdiisa hum waa mubtade mukhtalifuuna waa abr waa mubtadi abr waa jumlo ismiya fiihi jaarmajuurka mukhtalifuuna ku tacaluqsan ah, ilaa mukhtalifuuna waa ism faacil اkتلفa waa اskilaafa ykتلف waa اskilaafa huwa mktalifun mktalif jamckusan ka dhig marka mkhtalifuuna ku tacaluji marka marka hum oo mubtada iyo mkhtalifuuna oo khabarkii ah jumladaas waa silo caydkiina waa midka fiida lagu jira fiihi midka ku jira fiihi waa midka ku jira marka mubtadiya khabar oo silo noqday washib jumlati alaaatu ashyaa waa marka halkaa la joogo mar walba maha inta kale waa labo laakiin halkan marka la joogo shibljumla waa saddex ha saddex wey washibljumlati alaaatu ashyaa shayaalo saddexa wey axadda midkeed adarf wey darf adarfulmakaaniyu darfu zamaan maaha darfu zamaan ma noqon karo silo waa darfu makaan bes weliba shardi waxaa shardiga sharxa ku dhiga darfu makaannimadana asagaa ku dhiga shardi waxa ah, markuu sila noqonaa darfu makaanka an yakuuna taaman waa inuu taam darfu makaan taama weyn taamna waxaa loola jeedaa marka lagu dhawaaqo macnaha in hore laga fahmi karo marka lagu dhawaaqo in horey laga fahmo ayadoon meeshuu ku tacalluqa la sheegin darafkaas waa in macnihii la fahmi karo marka midka koobaad waa darf darafkaas waa kee waa darf makaan darfu zamaan maaha darfu zamaan maaha darfu zamaan ma noqon karo darfu zamaan sila ma noqon karo oo hadda ma dhihi karti fiiri jaaa aladii kiyaa yimid alyawma maanta ee war la fahmaayo ma xayta alyawma maanta jaaa aladii kiyaa yimid alyawma wax la fahmi karo ma ma garat laakiin darf makaanka waa la fahma hadduu taam yahay marka lagu dhawaaq ayadoon mutacalaqa la sheegina horay laga fahma ah, horaa laga fahma jaa ladii kiyaa yimid cindaka agtaada ku sugnaa iiri cindaka waa darf makaan cindaka agtaada ku sugnaa khalaas meeshu ku tacalluqa ayadoon la sheegin a ah, macnihi horaa laga fahma ninkii agtaada joogi jiray aa yimid a war la fahmi karo laakiin kiyaa yimid alyawma maanta maantu yimid maha maantu yimid adil sla noqona Ah. sila ma hadii la maantu yi ah. maaha silo marka darfu makaan shardi maxaa u ah marka uu noqonaya silo an yakuuna taaman waa inuu taam yahy maxaana loola jeedaa taam bian yufhama bimujaradi dikri dikrihi maa yatacalaqu meeshuu ku tacaluqa horaa laga garana markii la sheego ah, uma baahnaan inaad sheegto jaaa aladii kiyaa yimid indaka ay istaqara cindaka kii agtaada ku sugnaaday horaa laga fahma iyo wa qawlihi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeya ilaa uu yidhi maladii kii istaqara cindakum agtiina ku sugnaaday xoolaha aada haydaan yanfadu waa dhammaana wamaladii kii istaqara cindallahi ilahay agtiisa ku sugnaadana baaqin baaqiyun waa qabarkii ee waa la xadfay waa la ad markaasa yadi lawaab qaadinu lamidi qaadin iyo daacin iyo haadin u lamidi ah, kuwaasu lamidi marka baaqiyun u ahaa waa la ad marka meladiki istaqara cindakum maadu waa mubtadi ah, maadu waa ismawsu bimacnaa aladi ah waa mubtadi cinda darfu makaanimaa lagu nasbiyey wuxuu ku tacaluqa istaqara ficilkaas istaqara iyo faacilkiisa jumladaasaa siladii maladiki istaqara cindakum agtiina ku sugnaaday yanfadu waa dhammaanaa huwa magaasu yanfadu waa ficil mudaaric faacilkii huwa oo maaga u laabana jumladaasaa khabarkii oo mubtadaha khabar u ah wama ladii kii istaqara cinda allaahi ilahay agtiisa waxaa ku sugnaaday waxaa ilahay agtiisa yaal oo hawaabkii iyo jannadii lagu helaayey hawaabkii baaqin ay baaqiyun waa mid baaqi noqona maada waa wowda waa xarfcada maada waa mubtade cinda waa darfu makaanimaa lagu nasbiyey waxay ku tacalluqa istaqara taasaa siladia faacilka istaqara faacilkeedaana caaida istaqaradaas ay ku tacalluqayda faacilkeedaa caaidkii ah halkaasaa caaidkii ah cinda mudaaf allahi mudaaf ilayh baaqina waa khabar mubtade marfuuc bilmubtada calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alyaa-i lmaxduufati manaca min duhuuri atacadud hmm, ya-da la xadfay halkaas manaca min duhuurihaa ahiqaalu waayo ataadud ma ahiqaalu waayo saas waay hmm. wani midka labeeya oo shibr jumlaha aljaar wlmajruur wey naw jaa ladii kiyaa yimid fi daari guriga dhexdiisa ku sugnaa fi daari jaarmajruurkana asagana marka uu noqonaa marka uu noqonaa silo waxaa shardi u ah shardigii aan darafka usoo sheegno oo ah an yakuuna taaman an yakuuna taamana waxaa loola jeeda macnihiis hore in laga fahmo ah, waa in faa'iidadu soo xasile ayadoon la sheeginba meeshu ku tacalluqayo jaa ladii kiyaa yimid fi daari guriga ku sugnaa waa macno la fahmi karo marka ja waa ficil maadi aladi waa faacilkii waa ism mawsuul siluu rabaa fi waa xarfu jaar addaar waa ism majruura jaar majruurkaas wuxuu ku tacalluqaa ficil meel kale kuma tacalluqi karo ficil ku tacalluqa istaqara oo kale maalan istaqara iyo xasala iyo waqaca iyo kaana iyo uu ku tacalluqa midkii la rabo ficil ku tacalluqa oo ah koon caama la yidhaha ficil walba maahan afcaal yaroo lixa weeye afcaal yaroo lixa weye maahan ficil walba sidaa waxa weya istaqara oo kale weeye kaana oo kale weeye waqaca oo kale weeye xasala oo kale weeye fabata oo kale weeye wujida oo kale weeye kuwaasuu ku tacalluqa marka ficilkaas faacilkiisaana caaid caaidki ficilkaas faacilkiisa amanaay faacilkiisa iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa ilaa uu yidhi waalqad marka ay tuurto arladii maladii kiifiyaha dhexdeeda ku sugnaa wax alla wixii dhexdeeda ku sugnaa arladu markay soo tuurto waalqad markay soo tuurto hiya arladii alqa waa ficil maadi faacilkii waa damiir musatir arlada u laabana taad waa calaamtaniid maada waa ism mawsuul bimacnaa aladi ah waa mafcuul bihi fiihaa fiidaas oo xaraf jaara iyo haada oo damiirka la jaray oo macalka ka jaran jaar majruurkaasaa siladii ah, jaar majruurka ku tacalluqa istaqara oo maxduuf caaidka aaway ah, istaqara ku sugnaaday fiiha maaha fiiha damiirku haada maaha waa istaqara waa faacilkeed ficilka maxduufka faacilkiisa caaidkiisa ilaa i haadaa ma u laabayna mogta maade arladay u laabana ee waxa maada u laabana waa faacilka ficila meladiki fiihaa ay istaqara ku sugnaaday huwa maagu fiiha arlada dhexeeda marka waxaa leedahay ficilka oo jaarmajuurkan oo fiiha ah ficilka uu ku tacalluqa oo istaqara ah faacilkiisa way caaidku faacilkaasaa maada u laabana fiiriya marka jaarmajruurka marka uu dhaco qabar marka uu dhaco sifo marka uu xaalad dhaco haddaad rabtana ficlaad ku tacalluji kartaa haddaad rabtana wasfiyaad ku tacalluji kartaa kaainun aad ku tacalluji kartaa haddaad rabtana kaana mustaqirun aad ku tacalluji kartaa haddaad rabtana istaqara haabitun aad ku tacalluji kartaa haddaad rabtana habata waaqicun aad ku tacalluji kartaa haddaad rabtana waqaca khiyaarad le waa markuu khabar dhaco markuu xaalad dhaco markuu sifo dhaco laakiin mar hadduu sila dhaco waxaan ficil ahayn kuma tacalluji karti ficil bisaa kuu banaan isim kuma banaan kaainun lama arko mustaqirun lama arko haabitun lama arko waaqicun lama arko ficilaad ku tacallujina waxaa leedahay istaqara sabata kaana waqaca wujida xasala lix ma sheegino koon caama waad lixdaas lixdaasaa leedaha koon caam lixdaasaad ku tacallujinayda istaqara aad leedahay sabata aad leedahay kaana aad leedahay xasala aad leedahay waaqaca aad leedahay wujid aad leedahay oo majhuul ah lixdaasaa la ydhaha qoon caam lixdaas midka rabtaad ku tacalujinayda wuxuu ku yidhi shiiku wayatacallaqu darfu darafka waxuu ku tacalluqaa waljaar walmajruur labadoodu waa isku mid marka ay noqaan waxaan idhi khabar marka ay noqdaan sifo marka ay noqdaan xaalo oo abaad khiyaar u leedahay inaad ficilka ku tacalujido iyo inaad isimka ku tacalujido labadaba khiyaaraad u leedahay kaana waad ku tacalujin kartaa kainuna waad ku tacalujin kartaa istaqara waad ku tacalujin kartaa mustaqiran waad ku tacalujin kartaa haabituna isimki ad ku tacalujin kartaa ficilkiio habaata aad ku tacalujin kartaa xaasilun waa isimkii xasalana waa ficilkii marka labadooda mid rabta ku tacaluji laakiin xaaladda ay sila dhacana daraf insha majruul ficilka bisaad ku caynoobay ficilka bisaad ku tacalujinay ma la fahmay wayatacalaqu barfu wاljaaru wاlmajhuuru waxay ku tacalluqayaan idaa waqacaan markay dhacaan silatan xaalo ay yihiin ah, sheekh cabdullaahi madoobaan wuxuu nagu yidhi meel alla meeshaad ku aragtaan isima nasbisan oo ay ka horayda maadada waqaca iska xaaleeya idinku hawl kalaa ka qabanay waqaca hadda waqacaa soo maaha xaa ka damay silatan soo maaha waxaan xaalayna ku day war sheekh cabdullahi madooba sheegana dib looma raadiyo naxwaa khabiir wey ha ka cabsanin inuu dib ka soo beenoobo ma ahan arday se uma jeedin eh, orana waxaa loo dhihi jiray sheekh xuseen cabde damiir uu kuu celiyey waxaa la yidhi dib looma baaraal ma dhici karto inta daba gasho inuu damiirkii meel kale u laabto hadduu meel kuugu celiyo nabad isagaa ah. kaa huban kara eh, marka maadada waqaca ha noqoto ficilkii maadi ha noqoto amarkii ha noqoto mubaaric ha noqoto masder ha noqoto ismfaacil ha noqoto ismafcuul ha kala qaadin waaca yaaco waaqic wuquuc mawqic meeshuu rabaa maadada waaca isimka ka dambeeyo nasbisan wax kale ha ka fiirin xaalo wey mafcuul maaha wax kale maaha saasuu yii shiku idaa waqacaa hadday dhacaan darabki iyo jaarmajhuurkii silatan xaalo ay yihiin bificlin ayay ku tacaluqayaan dheh wayatacalaqu darfu soo maahan bificlinta ku dheji bficlin ayay ku tacaluqayaan ficilkoo maxduufin la xadfay wujuban xadfan waajiban taqdiiruhu istaqara wey istaqara keliya maahane fiiri haddi sharxa taqdiiruhu istaqara wey ow naxwuhu wey waa istaqaraya intii lamidkaa xeer waa shantii kale istaqara wey ow naxwuhu min kuli ficlin caamil ka xasala waa kan ku yidhi ka xasala oo kaleto wey ma banaana inaad wasfigii ku tacalujida sida mustaqirun iyo kaainun oo kale ma banaana whaaliu midka sadexeeya oo shibuljumlaha asifatu sariixatu waa sifa sifanimada ku cad sifa sariixa ah, sifa sariixa sifo meesha waxaa loola jeedaa sifo marka la idhaha waa isim faacil ism mafcuul sifa mushabaha amilatu mubaalaqa iyo kuwaas weeye laakiin sariixa marka lagu yidhi waa isim faacil ism mafcuul sariixa marka lagu daray whaaliu midka sadexeeya aصifatu sarixatu wey wlmuraadu kan loola jeedo bihaa صifa sarixa ismu faacil wey wasmu mafcuul waa taasu waxay gaar ku tahay marka صifa sarixa mawsuulkii oo dhan uma noqoto silo mawsuulkii hadda jumlada ficliyada jumlada ismiyada darafka darfumakaanka taamka jaarmajruurka taamka ismawsuul oo dhan ay u noqon karaan silo ha ahaado nas ha ahada mushtarak dhammaan waa u noqon karaa laakiin sifada sariixadaahu waxay u noqon kartaa silo waa albis isim kaloo ismawsuula uma noqon karto silo wuxuu ku yidhi wataktasu waxay khaas ku tahay wataktasu sifada sariixada waxay khaas ku tahay bilalifi walaami kamaa taqadama sidii hor walcaa'idu caa'idkiina damiirun waa damiir dheh walcaa'idu caa'idkii damiiru waa damiir caaidkiiu haddana bara caaid waa maxay walcaa'idu caaidkii damiirun waa damiir damiirkaasoo mudaabiqun waafaqaa lilmawsuuli halkee ka waafaqaa wuxuu ka waafaqaa fi lisraadi keliyelidda watasniyati labaynta waljamci jamcinta watadkiiri lab in laga dhigo iyo wataniisi dhadigaynta shantaba ku waafaqa caaidka waa damiir u laabanaya ismawsuulka shan shay inuu ku waafaqaa la rabaa mufradnimada mutananimada jamacnimada mudakarnimada muanasnimada shantaba inuu ku waafaqaa wlcaa'idu caaidku damiirun waa damiir damiirkaasoo mutaabiqun waafaqaya lilmawsuuli kii silada loo yeelay muxuu ku waafaqaa filifraadi keliyeeridda watasniyati labaynta in laba laga dhigo waljamci jamcinta watadkiiri labaynta in mudakar laga dhigo lab laga dhigo wataniiti dhadigaynta kamaa taqadama sida ku hormaray fi amilati madkuura amiladii lasoo sheegay waqad yuxdau in la xadfaano waa la arkaa laakiin xadaf war iska joog wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed